asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii saddexaad ee kitaabka kitaabu tawxiid lishaykh moxamed ibni cabdilwahaab alxamdu lilaahi rabi lcaalamiin alcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala alaalimiin wasali allahuma waslama cala nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd baabu fadli الtwxiid wma yukafiru min الdunuub wuxuu baabu yahay baabuntu waa khabar mubtadihiisu xadsan yahay baa la dhihi karaa hada kani babun baabu fadli الtawxiid tawxiidka fadligiisii baabkii loogu talagalay wey ama baabkii lagaga hadlayay wey wama wa baabu maa shay baabkii wey yukafiru uu tirayo tawxiidku oo min adunuubi dembiye ah dembiyada uu tawxiidku tirtirayana baabkii lagaga hadli lahaa wey macnaha macnaha baabku waa sida fasalka oo kale oo waxaa laga wadaa markay culimadu ay wax qaybinayaan iyo kitaab iyo baab iyo fasal iyo waxaasoo kale ay uqeybiyaan marka tawxiidka fadligiisa unbuu ku saabsan yahay baabkani iyo tirida uu tawxiidku dembiyada baabi'iyo ruuxii tawxiidka la yimaada in dembiyadiisa loo dhaafayo baabku baabkaas kusaabsan yahay wamaadaasi marka waxaa laga dhigi karaa mawsuulo oo waxay noqonaysaa baabu fadli tawxiid wa fadli takfirihi may wafadli ma ay ladii yukafiruhu min adunuub iyo shaygii uu tirayey ee dembiyada ahaa ama maada haddii masteriye laga dhigo waa la heli karaayo wamaa yukafiru ay takfirihi min takfirihi adunuuba iyo tiridda uu tawxiid ku tiro dembiyada tiro wa qawlihi tacaala buu baab u yahay wa baabu qawlihi tacaala wey aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaa'ika lahum almnu wahum muhtaduun alladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo walam yalbisuu aan ku barxin iimaanahum iimaankooda bidulmin aan dulmi ku darin ulaa'ika kuwaasi lahum waxaa u sugnaaday almnu nabadgeliyo wahum iyaga keligood baana muhtaduuna kuwa hanuunsan ah iyagana hagaagsan oo toosan aayadda waxay sheegaysaa dadkii ciddii la timaada laba shay inuu laba abaalgud leeyahay labada shay uu la imaanayo waxa weeyaan al waa marka koobaad marka labaad ama tiirka labaad ee uu la imaanayana waxa weeye in uusan iimaankii wax dulmi ah ku dhex darin iimaan khaalis ah oo baraxla tawxiid baraxla ruuxii la yimaado oo wax dulmiya dhex gelin laba abaalgud buu leeyahy abaalgudka koowaadi waxa weeyaan nabadgeli nabadgeliyuu leeyahy adduun iyo aakharaba waa la nabadgelin abaalgudka labaadna waxa weeye wuu hanuunsan yahay oo waxay markhaati u tahay dadkii toosnaa ee jidka toosan hayay ayuu ka mid yahay wy macnaha labadaa arrimood baa looga markhaati kacay aayaddan marka markay soo degtay saxaabada nebiga sal alay slam aada bay ugu dhibaateedeenoo faham ay ka qaateen bay aada ugu dhibtoodeen sida imaam axmed iyo keyrka uu warinayo xadiidka bukhaarina uu warinaya nabiga sal ly slam aayaddani markay kusoo degtay ayay saxaabadu waxay u fahmeen aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin dulmiga asalkiisa waxaa la yidhaahdaa shayga oo meeshiisii ku habboonayd meel aan ahayn la dhigo dulmiga asalkiisaasa la dhaha shirkigu marka dulmi wey maxaa yeelay waa cibaado meesheedii iyo ciddii lahayd cid aan ahayn cid aan ahayn la siiyey oo meeshay ku habboonayd aan ahayn la dhigay meelaan ku habboonayn la dhigay wey dembiyada oo dhanna waa dulmi maxaa yeelay dembigu waa ficil ama waa qowl meel uusan ku habboonayn la dhigay wey kulligood marka waa wada dulmi waxay marka saxaabadu u fahmeen aayadda qur-aanka ah ilan aayaddu waxay sheegtay inay iimaanna la yimaadaan shardina ay tahay iimaanka inay ka ilaaliyaan inuusan wax dulmi la yidhaahdo barxin dulmigiibay marka waxay u fahmeen dembiyadii inay soo gelayaan shirkigii waaba ku jira isaguy laakiin waxay u fahmeen dembiyeeda ama ha yaraadeen ama ha weynaadeen ruuxii la yimaadaay iimaankiisa inuu barxay sidaa daraaddeed inuusan nabadgeliyada iyo hanuunka midna lahayn saasay u fahmeen markaase waxay daa ayunaa lam yadlim nafsahu yaa rasuul allah oo midka annaga naga mid ah ee aan lafihiisa dulminin yaa wahay ruuxaan dulmi la imaanin oo haddii la yidhahdo dulmiga dunuubtaa laga wadaa waa cidda aan dambaabin yay tahay oo annaga naga mid ah cid walba waa dambaabtay marka waxay u fahmeen ciddii dambaabtayba inay iimaankiisii ku baraxday dulmi wabitaali inuusan amnina helaynin hanuunsanaynna muhtadina inuusan ahayn saasay ufahmeen markaasay arrintaasi aada u dhibtay nabiga marka salawatullhi wasalaamu aleyh bay arrinkii weydiiyeen markaasuu nabigu si yidhi salawatullahi wasalaamu calayhi laysa kamaa taquuluun saad leedihiin ma aha saad u fahamteen ma aha alam lam yalbisuu iimaanahum bidulmin ay bishirkin baa laga wadaa buu nabigu yihi salawatullahi waslamu caleyh awalam tasmacuu ilaa qawli luqmaana libnihi ya bunaya laa tushrik billah ina ashirka ladulmun cadiim saasuu nabigu yihi salawatullahi wasalaamu caleyh siaad u fahamteen meehe shirkigan waxaa laga wadaa aayad dulmigan waxaa laga wadaa shirki baa laga wadaa oo ruuxu waa inuu iimaan la yimaado iimaankaa uu la yimidna waa inuusan shirki ku barxin oo shirki ka ilaaliyo ee lagama wado dunuubtii ama ha yaraadeen ama ha weynaadeen inuu iska ilaaliyo oo hadduu iska ilaalin waayo muhtadina ma aha yani waxa weeyaan amnina ma helayo saa lagama wadee iimaanka shirkiga ka ilaaliya wy maanaa tawxiidka shirkiga ka dhowraa waxaad ku tusaya qur-aanka oo u adeegsaday dulmiga shirki u adeegsaday hadalkii luqmaan dardaarankii wiilkiisa u dardaarmayay ee uu ku yidhi wiilkaygiiow ilaahay cid kale waxa ugu darinoo ha la wadaajinin maxaa yeelay shirkigu waa dulmi weyn wey dulmi lagalo ka ugu weyn wey shirkigu kaasaa marka laga wadaa ujeedada marka aayaddu waxa wey dulmiga tawxiidka iyo iimaanka keligii haddaan shirkiga laga saarin waxba ma tarayo saas wey walam yalbisuu iimaanahum bidulmin waa shardi waayo waa inuu ruuxu tawxiidka markuu la yimaado tawxiid baraxla oo saafi ah oon waxba lagu darin oo soocano ah waa inuu ilahay ula yimaado subxana wa tacaala saa hadduu sameeyo wuxuu ilaahay ku abaalmarinaya subxaana wa tacaala inuu macnaha hanuuniyo adduun ah, adduunka intuu joogo cadaab aaqariya mid adduunna laga nabadgeliyo oo muhtadi uu noqdo aaminna uu noqdo ka nabadgalo ciqaabta ilahi subxana wa tacaala ayib su-aal baa marka meesha imaanaya ishkaal su-aashu waxa weeye dad waxaa jira muslimiin ah oo iimaan la yimid shirkina aan gelin haddana isla markaa aakharo markay tagaan la cadaabi oo cadaabka la geyn oo aan nabadgeliyadii la sheegay oo ulaaika lahum almnu aan helaynin haddana maca dalika waxay la yimaadeen tawxiid aan shirki lagu darin bal sida adugu lana nabigaa sheegay salawatulli waslamu aleyh dad muslimiinta kamid in la ciqaabi doono la cadaabi doono ku waari maayaan laakiin cadaabka waa la gelin dunuub ay la yimaadeen daraaddeed ma ka hor imaanaya marka nusuustaasi aayadda ma ka hor imaanayaan maya kama hor imaanayaan maxaa yeelay aayaddu shardi waxay ka dhigtay dulmi waa inuusan ruuxu ku barxin dulmiga hadda meesha aayaddu ka hadlaysana waa shirki shirkiga marka wuxuu uqaybsamaa shirki oo weyn oo islaamka lagaga baxayo shirki asqar shirkiga asqarka ah wuxuu la mid yahay dunuubta waaweyn marka iimaanku carabkana waa ka dhaca qalbigana waa ka dhaca xubnahana waa ka dhaca intaasuba waa inay isaga markaati kacaan waa inuu qalbiga galo oo qalbiga ku dego marka xigtana waa inuu carabku ku dhawaaqo marka saddexaadna waa inay xubnuhu fuliyaan iimaanka noocaasa macaasida iyo dembiyada la gelayahay way dhaawacaan cinda ahlisunna waljamaca ruuxii marka iimaan kaamil ah oo waxba barxin la yimaadaay shaki kuma jiro inaysan cadaab taabanayn oo jannada ilahay uu gelaya subxana wa tacaala laakiin dad baa waxay la imaan doonaan iimaan naaqis ah oo kala dhiman oo macaasidii iyo dunuub lala yimid ay dhaawacday iimaan noocaasoo kale dadka qaarkii la imaan doonaan waa qolyaha qolyaha cadaabka ilaha geli doono subxana watacaala ee muslimiinta ka mida haddana uu laga soo saari doono aan ku waari doonin saas wey man ilahay baa saa uqeybiyey subxaana watacaala aayadda kaleeto waa ka ilahay ku odhanaya uma awratna alkitaaba aladina istafayna min cibaadina faminhum zalimun linafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum saabiqun bilkhayraat saddexdaa wey muslimiintu kitaabkii waxaan dhaxal siinay buu alla leeyahy subxana tacaala kuwaanu xulanay oon dooranay oo addoommadanada ka mid a markaasaa waxay isugu dhex jiraan daalim linafsihi mid lafihiisa dulmiyey iyo mid muqtasid ahoo dhexdhexaad ah iyo mid saabiq bilkhayraad ahoo ka hormaray oo khayrka iyo wanaagga ku hormaray oo qeyrkii dhaafay saddexdaa qaybood bay isu dhex yaallaan daalim linafsihi waxaa la yidhaahdaa waa ninka diintii wax la yimid oo acmaal saalixa la yimid dembiye waaweyna la soo hoyday oo la yimid dembi iyo marka camal wanaagsan buu labadaba isku dawadaa khalaquu camalan saalixan wa aakhara sayi-an wey camal wanaagsan iyo mid xun buu isku garab wadaa kaa daalim linafsihi baa la yidhahdaa muqtasidka waxaa la yidhahdaa wixii waajibaad ahaa waa la yimid wixii muxaramaad ahaana waa ka tegey laakiin intaa wax dheeraad ahoo ka badana uu la yimid ma jirto kaasina waa midkaas labaad ka saddexaad waxa weye saabiq bilkhayraat weeyaano waajib oo dhan waa la yimid xaaraam oo dhanna waa ka tegey iyo xumaan oo dhan wuu ka tegey wuxuu weliba intaa ku daray intaasoo sunno iyo naafilo iyo dheeraad oo acmaaluu la yimid makruuhiina waa ka tegey kaa saabiq bilkhayraat baa la yihahda saddexdooduba waa ummatu maxamed waay saddexdoodubana jannaday wada gelayaan laakiin way kala sarreeyaan saabiq bilkhayraatku waa ka ugu horeeya oo isagu waxa weye jannaduu gelayaa isagoo macnaha waxway cadaab la marin muqtasidku sidoo kale ulaaika lahum lmnu buu gelaya laakiin daalimkaasi linafsihi isagu ulaaika lahum lmnu wahum muhtaduuna ma gelayo amniga mulaqe buuxa oo naartu inaysan taabanina isagu ma helayo laakiin wuxuu helayaa amni muqayad ah oo naarta inta lasoo mariyo markaa kadib in jannada la geeyaa ayuu leeyahay macnaha saasaa marka loo qaybsamayaayo ummaddu ay u qaybsamaysaa aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo walam yalbisuu aan ku darin oon ku dheehin wey ku barxin iimaanahum iimaankooda bidulmin aan ku barxin shirki aan ku dhex darin ulaaika kuwaasi lahum waxaa usugnaaday almnu nabadgelyaa usugnaatay cadaabka ilaahay adduunka inay ka nabadgalaan aakharana inay ka nabadgalaan wa hum iyagaana muhtaduuna kuwa hanuunsan ah kuwa hanuunsanna iyaga weeyaane jidkii toosnaa hayo wey macna shardi wey marka waa ti aan xalay shalayta kasoo warramaynayo darsigeenna horo tawxiidku labadiisa tiir ta koobaadi waxa weeyaan iimaan ta labaadna waxa weeyaan nafyi oo diido oo inaan iimaankaasi shirki iyo xumaan iyo waxyaalo kale lagu darina macana can cubaadat bnu saamit qaala qaala rasuulu lahi sal lay waslam nabigu wuxuu yihi man shahida an laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah man shahida ciddii qirta an laa ilaaha mid xaq lagu caabudo inuusan jirin ila allahu alla mooye waxdahu xaal uu keligii yahay laa shariika cidla wax wax la wadaagtana lahu isaga la wadaagtaana mawjuudun mid jira uusan ahayn sidaasi ruuxii u qira ayib wa ana muxamadan ciddii qirtaa waman shahida ciddii qirtaa ana muxamadan muxamed cabdigu addoonkii ilaahay inuu yahay warasuuluhu iyo rasuulkiisa wa ana ciisa ciisana cabdullaahi addoonkii ilaahay inuu yahay wa rasuuluhu iyo rasuulkiisa wa kelimatuhu kelimadii ilaahay inuu yahay kelimadaasoo alqaaha uu riday alle ilaa maryam maryam xaggeeda uu riday wa ruuxun ruux inuu yahay oo minhu xagga alla ka timid ninkii qira wljannata waman shahida ciddii qirta aljannata jannada qirta xaqun inay tahay wnaara naartiina xaqun inay tahay adkhalahu allahu ilaahay baa gelinaya aljannata jannaduu gelinaya calaa maa kaana wixii ahaaday dushiisa lagu gelinay oo min alcamali camala wuxuu camal la yimid ee uu wato intuu dooniba ha dhannaadee ayaa jannada lagu gelin buu nabigu leh salawatulli waslamu aleyh ahrajaahu saxiix buhaari iyo saxiix muslim ba ku yimid oo saxiixeynka ayaa soo saaray xadiidku dhowr arrimood oo mabaadi'da tawxiidka ka mid a ah ayuu ka hadlayaa midda koobaad waxa weeyaan inuu ruuxu qiro inuusan jirin ilaah xaq lagu caabudo alla mooyaane subxaana wa tacaala waxdahu waa lasii adkeeyey waxdadaasi waxay adkeynaysaa ila allahuday adkeyn laa shariika lahuna waxay sii adkaynaysaa laa ilahay adkaynaysa yani waa hadalkii baa lasii adkeeyey ninkii qiraa mid xaq lagu caabudo inuusan jirin laanna ilaah waxaa la yidhahda sidiisaba macbuud waaye waxaa soo gelaya macbuud bixaq wa macbuudun bigayri xaq inta la caabudaa waxay isu dhex yaalaan mid gar lagu caabudayo oo cibaadadan iyo waxaan la siinaya gar u leh oo xaq u leh iyo mid gardarra ay ku tahayoo loo soo boobay ama xatooyo loogu soo qaaday oo gardarro lagu siinayo cibaadadan labadaasaa la kala saariyo sidaa daraaddeed baa laa ilaaha macnaheeda saxa waxa weye laa ilaaha ay laa macbuuda bixaqin mid xaq lagu caabudaayey ma jiro ila allahu alla mooyaane waxaa baxaya marka kuwa faraha badan ee xaqdarrada lagu caabudo ee cibaadada lagu siinayo magacay dooniba ha lahaadeen ama macnaha waxa weye malaa-ig ha lagu magacaabo ama rususha ilahay qaar ka mid a ah ha noqdeen ama awliyada ha noqdeen ama amwaada qaarkood ha noqdeen ama geedaha ha noqdeen waxay dooni ha noqdeen magacay dooni ha xambaarsanaaye maxaa yeelay cibaadadaa la siinaya ee xaq maaha gardaray ku tahay ciddii sidaa qirta oo inta ka dambaysana ku dirtaayo jannadu ilahay gelinaya subxana wa tacaala shahaadateynka marka qiridooda shuruud badan baa loo shardeeya in afka uun carabka laga yidhahdo keliya ma aha waynoo imaan doontaa insha allahu tacala gadaal baan kaga hadli doonaa laakiin laa ilaha ila allah islaamka o dhan bay matalaysaa islaamka oo dhan ayay matalaysaa maa waqara fi lqalbi wasadaqahu lcamal waay laysa aliimaanu bitamani walaa bitaxalli walakin mmaa waqara fi lqalbi wasadaqahu lcamal iimaanku sidiisaba sheegasho ma ah tamani iyo uun iska jeclaysansana ma ah ee waa wax qalbiga ku weynaado oo qalbiga ku sugnaada kadibna camal uu camal uga markhaati kaco camal uu ku xigsada wey macnaha yacni waa wax qalbigana degaya carabkana kasoo fulaya xubnaha intoodii kaleetana yani waxa weeyaan saamayn ku yeelanaya ayaa iimaanka la yidhaahda marka laa ilaaha ila allah wax saalan maaha innaga waxay nala tahay wax fudud oo ciddii iska tidhahdaba jannada iska geli sida axaadiista inoo imaan doonto laakiin shuruud badan bay leedahay oo gadaal dambe insha allahu tacala aan ka sheegi doono ay ka mid tahay ugu horeyso shardiga ugu horeya alcilmu bimadluuliha macnaheeda ruux waa inuu garanayo laa ilaha illa allah marka wax u tarayso waa inuu macnaheeda fahmayo hadduusan macnaheeda garanaynin oo uun kelimo uun afka laga o yidhaahdo ay ka tahay ama afka soo gaad waa laleeyahay dadku saasay leeyihin iska dheh unay ku tahay waxba tari maysa marka waxdahu laa shariika lah waxaa lagu adkaynayaa hadalkaa horaa labadoodaba lagu adkaynayaa taasi waa ka koobaad wey ta labaadi waxa weeye mabdaa mabda labaadi mabaadida tawxiidka ka mid a ah xadiidku sheegay wa ana muxamadan cabduhu warasuuluhu muxamedna inuu yahay addoonkii ilaahay iyo rasuulkiisa inuu yahay waa inuu ruuxu qiro u fiirso laba arrimood baa laisdaba dhigay addoonnimona waa lagu sifeeyey nabiga salawatullahi wasalaamu caleyh rasuulnimona waa lagu sifeeyey laba qolaa lagula dagaalamaya qolo waa qolo nabiga salawatullhi wasalaamu caleyhi intay huluwi iyo xadgudub ku samaysay dhaafisay martabadii addoonnimada oo addoonnimadu waa mansilada ugu sarraysa ee sideedaba makhluuq uu gaadho wey saas daraaddeed baa ilaahi subxaana wa tacaala markuu nabigiisa tilmaamayey maqaamaadka ugu sarreeya markuu ku tilmaamayey addoonnimuu ku tilmaamay waxyiga degitaankiisa iyo marka laga warramayo waa sharafka ugu sarreeya wey haddana addoonnimuu ilahay ku tilmaamay subxana wa tacala subxaana aladii asraa bicabdihi layla min almasjid alxaraam bicabdihi addoonnimaa lagu tilmaamay nabiga salawatulli waslamu caleyh yani tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdihi addoonkiisa waa nabiga salawatullahi waslamu caleyh addoonnimo marka wax ka dhex bixi karo oo makhluuqa ma jiro waxaana lagu kala fiicay yaho lagu kala sharaf badan yahay addoonnimadaa sida loogu kala fiicay ruuxba ruuxu ilaahay uga addoonsan yahay buu ka sharaf badan yahay sidaas weyaan maxaa yeelay ruuxa addoonnimada ilahay hadduu ka baxo cid kale unbuu addoon u noqon ama ibliis buu addoon u noqon ama adduunyo iyo dirham iyo diinaar buu addoon u noqon ama cid kale unbaa addoon ka dhigani laakiin addoon waxaa ugu fiican ka ilaahay subxaana tacaala keligii addoon u ah marka waxaa lagula dagaalamaya cabduhudaasi qolyaha nebiga ku xadgudbay salawatullahi wasalaamu calayh oo xuquuqdii ilaahay uu lahaa qaar ka mida siiyey sida baryada oo kale u yeedhashada oo kale u gawraca oo kale tala saarashada oo kale yani waxa weeyaan dhibka in laga magangalo dheefna la weydiisto waxyaalahaasoo kaleeto dadka nebiga u tiiriyey salawatullahi wasalaamu caleyh ama cilmul heybka oo dhan inuu og yahay oo yaqaana ku sheegay qolyahaasaa yaa lagu radino caddoon ilaahay weye addoon ma dhaasisna nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh qolyahaasaa lagu radin wa rasuuluhuna waxaa lagu radinayaa qolyaha nebiga salawatullahi wasalaamu caleyh meeshii uu mudnaa ka soka mariyey oo ka gaabiyey oo ama rasuulnimadiisii diiday ama rasuul wuxuu mudnaa oo in la rumeeyo oo la raaco oo la jeclaado oo la qadariyo oo la xushmeeyo oo hadalkiisa hadallada kaleeto uu ka weynaado wix xuquuqdii noocaa ee rasuul lahaan jiray qolyaha ka soka mariyay nabiga salawatulli wasalaamu calayhi bay raddi ku tahay wa rasuuluhu sida dhexdhexaadkaana waxay tahay inaad addoonnimona usugto nabiga salawatulli wasalaamu calayh risaale iyo rasuul ilaahay inuu ahaana aada usugto mid walbana meeshay leedaha aad dhigto sidaa wey sida la doonaya macna wa ana muxamadan cidii qirta muxamedna cabduhu addoonka ilaahay inuu yahay warasuuluhu rasuulkiisa inuu yahay kii ilaahay uu soo dirsaday inuu yahay soo dirsigaa waxaa ka laasimaya hadalkiisa in la rumeeyo amarkiisana la qaato wuxuu rabayna laga hadho hadalkiisuna uu kaala weynaado cid walba hadalkii iyo dhaqanku nabigu la yimi salawatullah waslamu caleyh saasaa macnaha rasuulnimada ka laazimaysa uluwiga nabiga lagu sameeyey salawatullahi waslamu aleyh waxaa ka mid a ah, maalan fi kitaab burdaha oo kale abyaada kusoo aroortay qaar ka mid a ah waxaa ka mid a yaa rasuula allahi ma lii man aluudu bihi siwaaka cinda xuduudi alxaadii alcimami ina min juudika addunya wadarataha wa min culumika cilmu allawxi waalqalami abyaadaasi macnaha waxa weeye kutubtii uun dadka akrisan jireen unbay ka mid tahay macnaha abyaada ku taala waxa uu leeyahay yani u nabiga salawatullahi wasalaamu calayhi kolley waxuu u badan yahay burduha ammaan nabiga la ammaanayo salawatulli waslamu caleyh laakiin waxaa kusoo aroora abyaada qaarkood oo huluwi iyo xadgudub nabigu xaddiisa la dhaafiyey salawatulli waslamu caleyh ka muuqato sida abyaadaas oo kale wuxuu leeyahay rasuulka ilaahayo cid kale oo aan magan gelin ma ay jirto dhibaatooyinka waaweyn ee dadka wada gaadha markay dhacaan adiga mooyaane cid kale loo cararo maba jiro dhibaatooyinka waaweyn waa abaaraha iyo nabadgelyo darada iyo gaajada iyo roob la-aanta dhibaatooyinka waaweyn markay dhacaan cid kaloo loo cararo ma ay jirto oo rasuulka ilaahay ahayn sala allahu alay wasalam cajiib oo ilaahay ahayn rasuulku sal lla alay wasalam ma leeyahay xaqa noocaas oo kale mise waa xaqi ilaah waa xaqi ilaahay ilaahay baa loo cararaayo dhibaatooyinka looga carara aman yujiibu lmudara idaa dacaa cidda ruuxa dhibaataysan markuu u dhawaaqday ajiibaayay tahay waa allah a maca allahi ma cid kaloo ilahay nala baryaa jirta oo ay ilaha kaleeta oo la garab dhigo maya marka waxay ka mid tahay huluwi yani baytka labaad wuxuu leeyahay waxyaalahaad noogu deeqday waxaa ka mida nebiyow eed ummadda ugu deeqday adduunyada iyo aakharaba darrada waa aakharaw yani adduun iyo aakharaba waa deeqdaad adigu bixisay cilmigaagana waxaa ka mida lowxa iyo lowxu maxfuudka iyo qalinkii qoray wax alla wixii cilmi ku yaalay oo dhan waa cilmigaaga qaar ka mida wey cilmiga nebiga wuxuu ka ballaahan yahay salawatullahi wasalaamu calayhi lowxulmaxfuudka iyo qalinkii qoray cilmigay qoreen iyo cilmiga ku yaalla cilmiga nebiga ka ballaaran salawatullahi wasalaamu caleyh waa qeyb cilmigii nebiga ka mida saasaa ku taalla beytka ayb oo ilaahay subxaana watacaala heerkaa miyuu gaarsiiyey nebigiisa salawatullahi wasalaamu calayh isaguse nebigu salawatullahi wasalam ma sheegtay inuu halkaa joogo maya waa diiday nabigu salawatulli waslamu calayh laa taquluunii kamaa adarat nasaara ciisa bna maryam war ha iigu xadgudbina siday nasaare iyo kristan ay igu xadgudbeen nabiyullaahi ciisa calayhi salaam faquluu cabdullaahi warasuulu fainamaa ana cabdullahi warasuulu waxaad una tidhaahdaabood markaad ka badbadisaan waa addoonkii ilaahay waana rasuulkiisii anigu rasuul ilaah iyo addoonkiisii un baan ahay haygeynina meesha la geeyey nabiyullaahi ciisa calayhi salaam marka cilmiga ilaahay oo dhan buu yaqaanaa waxa weeyaan waa xadgudub wey xadgudubkaasoo kaletaa yaa la ogolayn oo la diiday maxaa waa xuquuq ilahi subxaana wa tacala wa ana ciisa ciisena ciddii qirta cabdullaahi addoonkii ilaahay inuu yahay isagana iyo warasuulu rasuulkiisa inuu yahay ciisa wuxuu ka mid yahay daatadiisa iyo shaksiyadiisa wuxuu ka mid yahay khalaa'iqdu waxyaalaha ay aada ugu qaybsan yihiin matalan saddexda diimood ee ugu waaweyn hadda adduunka waa yahuudiyada iyo nasraaniyada iyo islaamka waay saddex mawqif oo kala gedisan bay ka kala taagan yihiin saddex mabda oo kala gedisan bayna ummadahooda ka kala rumaysan yihiin maalan yahuudiyadu wa yahuuddu waxay rumaysan tahay nabiyullaahi ciisa calayhi salaam inuusan nebi ahayn bal iska badaa inuu nebi yahay dhalashadiisii hore xataa inaysan sharci ahayn inuu ahaa walad zina garac inuu ahaa tacaala llahu cama yaquluna culuwan kabiira yani inuu garac ahaabay ku sheegaan maryamna ay soo garcatay iska badaa inuu nebi noqde yahuudi mawqifkaasi taagantay kiristanka iyo qolada nasaarada sheegtana waxay iyaguna leeyihiin way ku qaybsan yihiin laakiin waxay u badan yihiin kuwan kaatoliga waxay qabaan inuu yahay wiilkii ilaahay waa wiil ilaahay dhalay subxaana wa tacaala ama meehe waa ilaahay oo ilaaha dhowr aho saddex haddana mid awey ah saddexdaa ilaah ka kooban yahay haddana midka isku ah iyuu mid ka yahay mid kamida waay qolo kamid a iyadana rumaysan intaada islaamku mawqifkiisu waa ka gedisan yahayo horta marka koobaad addoon ilaahay buu ahayo ilaahay baa abuuray subxaana wa tacaala ilaahayda ma aha wiil ilaahna ma aha waa addoon ilahay addoomadiisa ka mid a ina matala ciisa cinda allah ka maali aadama khalaqahu min turaab uma qaala lahu kun fayakun aadam oo kaleeto waa sida ilaahay aadam u abuuray unbaa isagana loo abuuray weliba abuuristii nabiyullahi aadam baa ka qariibsan oo ka cajab badan abuurista nabiyullahi ciisa calayhi salaam maxaa yili nabiyullahi aadam ilaahay wuxuu abuuray isagoon hooyiya aabo midna lahayn laakiin kay hooyu leey kooda cajab badan marka waxaa cajab badan nabiyullaahi aadam calayhi salaam saas way abuurka xaggiisa marka la yidhaha marka saas daraaddeed baa marka nebigu salawatullhi wasalamu aleyh mabaadi'da tawxiidka wuxuu ku daray nebi ciise waa inaad u rumayso addoon ilaahay inuu yahay rasuul ilaahayna uu yahay waana mabdaa islaamku qabo wey addoon ilaahayna waa ahaa rasuul ilaahay soo dirsaday oo nabiyullaahi muuse ka dambeeyey oo ilaahay uu kitaab usoo dhigay kitaabka injiil ahaa saasay muslimiintu rumaysan yihiin waana mabdaa saxdaa wey kristankuna waa ku xadgudbeen oo bay tillaabiyeen yahuudduna meeshii uu mudnaabay ka soka mariyeen oo iyaguna meel hoosay dhigeen nasaarana waa ku xadgudubtay islaamku dhexdhexaad wey addoon ilaah wey waana rasuulka ilaahay uu soo dirsaday sal llahu alayhi wasalam wa ana ciisa ciddii dirta ciise cabdullaahi addoonka ilaahay inuu yahay wa rasuuluhu rasuulkiisa iyo wa kelimatuhu kelimadiisii ilaahay weedhiisii oo alqaaha uu riday ilaa maryam ciisa baa lasii tilmaamaya waxaa lagu tilmaamaya addoon ilaahay buu ahaa rasuul buu ahaa abuuristiisii hore qaabkii lagu abuuray ayaa wax laga sheegiyo kelimadii ilaahay ee ahayd kun ayaa lagu abuuray wa kelimatuhu waxaa laga wadaa ilaahay subxaana wa tacaala markuu abuuray wuxuu ku abuuray kelimada uu wax walba ku abuuro oo ah kelimatu kun wa kelimatuhu alqaaha ilaa maryam kelimadaana waxaa lagu tuuray maryam oo uurka maryam iyo makaankeeda ayaa meeshaasa ilahi subxaana watacaala uga dhigay meeshii macnaha lagu abuuri lahaa lagu amaamudi lahaa marka kelimadii ilahay kelimadii ilaahay waxaa loo leeyahay la makhluuqaadkao dhan kelimadaasay ku abuurmaane kelimaadka kale oo dhan taqriiban sabab bay leeyihiinoo waa aabbo iyo hooyi iyo waxbaa lasoo mariyaa sabab noocaasoo kale ku yimaadaan oo ilaahay sabab buu u yeelaa laakiin nabiyullaahi ciisa calayhi salaam asagu kelimada si gooniya waxaa loogu tilmaamayaa biduuni sababin aaba la-aan ayuu ilaahi subxaana wa tacaala kelimadiisa ku abuuray toos ayuu ugu abuuray maana saas weyaan ayb kelimadaa marka jibriil baa lala soo diray waxaa kaloo lagu tilmaamay ruuxun minhu waa ruux ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa ka timid waa ruux ilaahay abuurayo xagga rabbi ka timid subxaana wa tacaala wa ruuxun minhu waxaa laga wadaa nabiyllaahi ciisa calayhi salaam ruuxda la geliyey tii malakul jibriil markuu u yimid maryam fii suurati maryam markuu ilahay kaga warramaya subxaana wa tacaala fanafaknaa fiiha fiihi min ruuxina ruuxdaa lagu afuufay malakuljibriil loo soo dhiibay ee lagu abuuray taasaa xagga ilaahay ka timid oo ilaahay baa abuuray subxaana wa tacaala saasaa iyadana laga wadaa wa ruuxun minhu culimmada nasaarada qaar ka mid a ayaa culimmada islaamkay waxay ku xujeeyeen waxay yidhahdeen diintiina lafteedu waxay sheegaysaa nebi ciise ruuxdiisu inay ilaahay ruuxdiisa ka timid oo ilaahay qeyb ka mida inuu yahay diintiinaba sheegaysa oo xagee ku taalla wa ruuxun minhu ruux ilaahay ka oo qayb ka mida wey minhudaasoo marka waxay ka dhigeen tabciidiyo oo gobol ilaahay ka oo ruux qeyb ilaahay ka mida ah ayaa yuu ka yimid diintiinaba leh waxaa la yidhi see tahaysaan qawlahu tacaala wasahara lakum ma fi samaawaati wamaa fi lardi jamiican minhu ilahay wuxuu idiin sahlay samaawaadka iyo dhulka iyo inta ku dhex nool kulligoodna minhu ma isagay ka mid yihiin baad dhahaysaa mise xaggiisay ka yimaadeen baad dhahaysaa xaggiisay ka yimaadeen minhu waa minhu minhudan maxaad ku tirahdeen ilahay qayb ka mida wey min minhudan makhluuqaadkao dhan ku jiraanna ilahay qayb ka mida ah maa macbudhaysaan marka min minhuda lagama wado tabciidiya ibtidaa-iye wey yani ruuxun kaa min allahi wey ruux xagga ilahay ka timi subxaana watacaala oo xagga alle kasoo fushay oo xagga alla laga abuuray ruux noocaasoo oo u ilahay ku abuuray subxana watacala lagama wado ruux ilaahay qayb ka mid ah ayaa lagu abuuray waa macnaha iyagu ay wataan waa macna khalada wey wa kelimatuhu inuu yahay ruuxii qira kelimadii ilaahay alqaha kelimadaasoo ilaahay uu riday ilaa maryama maryam xaggeeda uu u riday wa ruuxun ruux inuu yahay oo minhu xagga alle ka ahaatay qur-aanka yani nabiyullaahi ciisa calayhi salaam daatadiisa marka laga warramayo iyo mabdiciisa aad baa lagu dheeraa fi suurati maryam oo kaleeto laga bilaabo wadkur maryama halkaa laga bilaabo ilaa cabaar la socdo isagun baa laga warramay siduu ku qashay baa la faahfaahin iyo markii uu dhashay kadib wuxuu ku hadlay iyo mabdi uu la yimid baa la faafay fii suurati ali cimraan sidoo kale marka waxaa mabdaa aada loogu dheeraanayaa mabaadi'da bulshooyinka adduunka ugu badan ay rumaysan yihiin ta ugu khatarsan wey oo ilaahay subxaana watacaala lagu aflagaadoodo lagu adab daraado oo la caayo wey ilaahay subxaana watacaala ilmuu leeyahay waacay cay iyo aflagaado wey marka waa arrin weyn oo halisa wey ayib wljanata wa ana aljannata jannadu xaqun inay tahay ruuxii qira jannadu inay xaq tahay waa aakharo la rumeeyo wey wannaara wa ana naara naartuna xaqun xaq inay tahay ruuxu rumeeya adkhalahu llahu ilaahay baa gelinaya aljannata jannada ayuu gelinaya jannadoo la rumeeyo iyo naartoo la rumeeyaay macnaheedu waxa weye markay inay jiraan aada rumayso haddana rumayntaa waa inay ku raacdo diyaargarow diyaargarow waa inaad naarta kacarkeedana bilowdo jannada raadinteedana bilowdo laakiin waan rumaysnahay haddana wax diyaargarow la imaan maayo ma rumaysnid wey warkeeda maxaa yeelay waxaa caadatan layska yaqaanaa ruuxa haddii la yidhaahdo masalan magaaladan hadda la degan yahay haddii la yidhahdo berrito ciidan weyn baa magaalada kuwaa beriisan doona ama cadaabbaaba samada kaga soo tegi doona sidaa daraaddeed hal cararo nin walbaa meeshii orod gaadsiiyo iyo carar hal caro haddii la yidhahdo oo cidda warkaa la soo gaarsiinaya ay tahay cid aan ku kalsoonahay ruuxii warkaa rumaysta oo qalbiga gashada berrito in laysku waaberisan doono caawa inuu baryi may kula tahay caawa inuu magaalada seexan may kula tahay abadan ma seexanayo waa carabi si kasta hadduu u qalbi abigayo si kasta geesi u yahay wuun carabi goor oo carabka bilaababa taas marka waxaad kutusaysaa mabda'a qalbiga ku jira ee rumaynta jannada iyo naarka ah xibnahay ka muuqanin oo dhaqankaaga ka muuqanin oo diyaar garowgaaga ka muuqanin haddii kale waxaa qalbiga ku jira sheegasho oo beena ah. waxba kama jiro saas way macana marka jannada waa inuu ruuxu rumeeyo jiritaankeeda una diyaar garoobo naarkana rumeeyo jiritaankeeda una diyaar garoobo ruuxii intaa la yimaado waa ilaahay oo ilaahnimada keligii loo qiro nebi maxamed oo salawatullhi wasalaamu caleyh risaalada loo qiriyo addoonnimada nebi ciise oo isagana addoonnimada loo qiro iyo rasuulnimada iyo kelimadii ilaahay ruuxii xagga alla ka timi inuu ah inuu yahay iyo jannadoo loo qiro iyo naartoo la qiro intaa ruuxii la yimaadaay adkhalahu llahu ilahay baa wuxuu gelinayaa aljannata jannada ayuu gelin calaa maa kaana wax walbo ahaaday ayaa lagu gelin dushooda oo min alcamali camal ah wax alla wuxuu isagu markaa uu wato oo camal ah ayaa lagu gelin maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa camalkuu la yimaado ama camal xun ha ahaado ama camal fiican ha noqdee ninkaasi marba hadduu mabdi iyo tawxiidka soo saxay camalkaa xunay uu la yimid tawxiidkaa tirtiri tawxiidkaa gubay sidaa daraaddeed jannaduu ilaahay gelinay subxaanahu watacaala camalkuu la yimid ha yaraado ha badnaado ha fiicnaado ha xumaado intaaba hadduu qirayo jannada ilahay buu geli subxana wa tacala saas waay calaa maa kaana min alcamal ma diidayo marka xadiidku jannaduu geli sheegay laakiin naarta ma ka badbaadaya ilan dad waxaa jira jannada geli laakiin naartana ha ka badbaadeen ma sheegin sidaas ruux intan intuu la yimaado intan rumeeyo ayaa haddana laga yaabaa inuu naarta galo liacmaal oo dunuub waaweyna oo uu la yimi daraaddeed laakiin waxaa qabcan ah oo aan shaki ku jirin ruuxii tawxiid ku dhinta intuu doona hala ekaado wax yarna ha ahaado ruuxii tawxiidkaa ku dhintaayo inuu jannada ku dambayn doono cadaab ama ha soo mariyo ama ilaahay ha iska cafiyo subxaana wa tacaala laakiin jannuu ku dambayn waana ilaahay subxaana wa tacaala nicmooyinkiisa ka mid a ah. walahumaa waxaa u sugnaaday bukhaari iyo muslim lahumaa saxiixaynka wa bukhaari iyo muslim waxaa u sugnaaday fi xadiidi citbaan citbaan xadiidkiisa dhexdii waxaa ugu sugnaaday oy ku warinayaan faina allaha xarama cala annaar nabigu inuu yidhi salawatullahi wasalaamu calayh faina allaha alle xarama wuxuu ka xaaraameeyey cala annaari naarta wuxuu ka xaaraameeyey man qaala ciddii tidhaahda laa ilaaha ila allah ciddii tidhaahda ilahay naarta waa ka xaaraameeyey yabtaqii isagoo doonaya bidalika hadalkaa isagaa biwajha allah ilaahay wejigiisi iyo dartii isagoo ula jeeda oon ujeedo kale wadanin ruuxii sidaa sameeya ilaahay subxaana watacaala jannada ayuu gelin naartana waa ka xarima jidhkiisa waa tawxiidka waay tawxiidka ruuxii la yimaadaay ilaan fadliga tawxiidkaan ku dhex jirnay isagoo ilaahay dartii ula jeedo ujeedooyin kale aan ku wadanin dhiiggaaga ku ilaali waa muraafaq dhiiggaaga ku ilaali u isleeyahy ma ahee dana kaluu ku wataa waxaasoo dhan maya yabtaqii bidalika wajha allah ilaahay daraaddii isagoo ula jeeda ruuxii saa ula yimaadaay naarta ilahay ka xarimay subxana wa tacala ayib oo hadda soo nagii sheegaynay dad muslimiin oo laa ilaaha ila allahu le inay naarta geli doonaan waxaa laga wadaa laa ilaaha ila allahu oo buuxda oon kala dhimanayn oo qalbiga ku buuxda carabkana lagaga hadlay xubnahana lagaga yimid wax dhaawacana aan lala imaanin oo macaasi ah dunuubta waaweyn ah ruuxiisaa ula yimaadaay naari taaban mayso maxaa yeele ama waa muqtasid ama waa saabit bilkhayraat labadaa qolona naari taaban mayso laakiin haddii uu tawxiidkii la yimaado laa ilaaha ila allahu di la yimaado si dhammaystiran oo buuxdana uusan ula imaanin ayadoo dhaawaca oo kala dhiman uu la yimaado oo dunuub waaweyn uu ku dhaawacay ruuxaasi waa daalimun linafsihi ilaahay subxaana wa tacaala mashiicadiisuuna hoos yaallaayo in shaaa cadabahu wa in shaaa cafa can ilahay hadduu doono subxana wa tacala wuu cadaabiyo wuu ka goyn wuxuu la yimi ee dembi ah hadduu doonana ilahay wuu iska cabino subxana watacala jannadu geyni macna marka waxaa laga wadaa laa ilaha ila allahu daasi si buuxda ruuxu ula yimaada oo wax dhimid ah iyo dhaawaca midna iyadoon lahayn la yimaadaan shuruud bay leedahay laa ilaha ila allah nin raggii taabiciinta ka mid a ayaa waxaa lagu yihi sheekh laa ilaha alaysa man qaala laa ilaha ila allah yadkhulu ljanna ruuxii laa ilaha ila allahu yihahdo soo jannada geli maayo markaasuu yidhi bala jannada waa gelaya laakiin ma soo miftaaxu ljanna ma hadale alaysa laa ilaha ila allah miftaaxu ljanna laa ilaha ila allahu soo furihii jannada ma ah oo laa ilaha illa allahu ruux yidhahdo soo jannada geli maayo maxaa yeel furihii buu wataa guri hadduu kaa kufulan yahay furihiisiina aada wadato waad un furan soo ma ah markaasuu yidhi nacam waa furihii jannada laakin maa min miftaaxin ilaa walahu asnaan fura ma jiro wax lagu fura ilaa wuxuna ilku leeyahy fain atayta bimiftaaxin lahu asnaan futixa laka wailaa lam yuftax laka haddaad adigu furo ilkihiisii watal keensatana ood la timaadana albaabka wuu kuu furi furalaakiin yani soolama ah oo aan ilka lahayn haddii aad la timaado weligaaba adigu albaabka gelgeliya ku furmi maayo buui macnaha ma macnaheedu waxa weeye laa ilaaha ila allah waa wax qalbiga gala aftana laga yidhaahdo laakiin waxay leedahay yani acmaal fara badan oo in lala yimaado ay u baahan tahay acmaashaasaa ilkihii jannada furayay ah haddii aad ilkaha la timaadana jannada way kuu furi haddii kale laa ilaaha ila allahu mutaxan oo qaawan oo aan ilka lahayn oo adigu meel la tago maa adigu meelgee shuruuddaa marka loo shardiyaa laa ilaaha ila allah ruuxa markay naarta ka badbaadinaysa jannadana gelinayso ilaa waxaa la shuruud dhowra shardiga koobaad alcilmu lmunaafi liljahli ruuxu waa inuu macnaheeda garanayo oo madluulkeeda garanayo ousan jaahil ka ahayn laa ilaaha ila allah muxamadun rasuullah maxaa laga wadaa cajiib waxyaalaha ariibka ah waxaa ka mid a ah jamaahiirta muslimiinta maanta haddii la weydiiyo laa ilaaha ila allahu bal macnee qalla man yahtadii laha cid garan oo macnaheeda ku hanuuni aad bay yarta waxyaalaha la kale bay ka mid ah. haddana maca dalika waxaa kaaga daran sayban danba ayna uga lahayn inay xataa fadhiistaan oy bartaan xataa maba shaqadoodaa maahaba waxaa ku filaatay keliya islaam waa magac haddaad sheegatay inaad muslimtaa masaajidka salaada la tukato kifaaya waa kugu filanta laa ilaha ila allah kelimada islaamka lagu soo gelinay jaahil buu ka yahay macnahay faa'ideynaysa macnaha marka waa inuu ruuxu macnaheeda garanayo jaahilna uusan ka ahayn maxaa aayadda waxaa kutusaysa qawluhu tacaala faclam anahu laa ilaha ila allah faclam waxaa kutusaysa xadiidkii aanta soo marray man shahida shahaadadu cilmigaa la socda shahaadadu afkoo laga yidhahdo keliya maaha marka cilmigu waa shard shardiga labaad waa yaqiinta ruuxu waa inuu si hubaal ah oo shaki ku jira waa inuu qalbiga u geliyo mustayqinan biha qalbuhu baa axaadiista qaarkood ku timi isagoo qalbigiisu uu si dhab ah oo hubaal ah uu qalbigiisa u rumeeyey macna shardiga saddexaadi asidqu waa inuu rumeeyo oo sidqigaa waxaa laga wadaa waa inuu daacad ka yahayo munaafaqnimo aynan ka ahayn haddii laa ilaaha ila allah afka aad ka tidhaahdo qalbigiisa diidan yahay oo munaafaqnimo qalbiga kuugu jirtaay maya lagaa yeeli maayo shardiga kalena al ikhlaas ilahay daraaddi waa inaad ula jeedo ujeedooyin iyo dano kale waa inaadan ku wadanin muslimiinta isku dhex dara waa inaysan kaa ahayn xoolahaagii naftaada lagugu badbaadiya waa inaysan kaa ahayn siyaasad inaadan ku gaadhaynin oo jamaahiirta muslimiinta qalbigooda kusoo jiido siyaasad iyo dawladnimo ku gaadho waa inaysan kaa ahayn laa ilaha ila allah waa inay macnaha daacadnimo waa inay macnaha kaa tahay alqabuul waa shardiga kale wey waa inaad ogolaado ood u hogaansato oo aada macnaha waxa weeyaan waxay ku faraysiiy waxay kaa reebayso aad macnaha qaadato waxay kufarayso waxay kaa reebayso lakac laana laa ilaha ila allah waxay ciwaan u tahay mabda islaamka oo kitaabka ilah iyo sunada nabiga sal alay waslam haddii aadan kuwaa qaadanin oodan dhaqan ahaan u qaadanin oodan u hogaansamin laa ilaha illa allah meelgii adug maxaa allah subxana wa tacala waa ka ohanaya falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum iimaan lagama helin oo islaamnimada sheeganaya waa been ilaa ay adiga xaakim kaa dhigtaanoo sharcigaaga ay u xugun tagaan saasuu ilahi subxana wa tacala uu leeyay marka laa ilaaha ila allah oo maxkamada kaleeto iyo dawaaqiid iyo dhaqamo kale iyo caadooyin kaleta laysku dhaqayaay meeshii la geyn lahaa waa loo baaya middaa waa in loo hogaansamo ta kaleeto waa in la jeclaado laa ilaha ila allah markaad tidhahdaayo waa inaad jecesha mabda ay ka turjumaysa oo kitaabka ilahi sunada nebiya waa inaad jecesha dadka laa ilaaha ila allahu ku dhaqmaya iyo dadka wata iyo dadkaa waa inaad jeclaatood iyaga u hiliso oo xisbiga aada gasho oo iyaga dhankooda aad kasoo jeedsato oo hil yaho aad kuwaa la garab istaagto wey waa alwalaa walbaraa haddiise laakiin laa ilaha ila allah afka aad ka leedahay dadkii laa ilaha illa allahuna aada nacdo xisbigii ilaahay aad macdo axsaabta shaydaanka aad la soo safato laa ilaha ila allahuna aada leedahay maya lagama yeelay iyadana markaas socon mayso shuruuda laa ilaha illa allah way ka mid shuruudaas oo dhan waxaa kutusaya adilo badan oo kitaabka alle iyo sunada nabiga sal lay waslam ka mid ah hal shardi buu xadiidku tilmaamayo waa shardiga ikhlaaska wey yabtagi bidalika wajha allah waa inuu ilaahay daraadii ula jeedo ujeedo kale ayna meesha ku jirin taasuu xadiidku tilmaamay wacan abi saciidin alkhudriyi radi la an rasuli lahi sal lay slam qaala nabigu wuxuu yihi qaala muusa nabiyullaahi muusa baa wuxuu yidhi yaa rabbi rabbigayo callimnii ibar shay-an wax ibar shaygaasoo adkuruka aan kugu xuso oo wa adcuu bi adcuuka bihi aan kugu baryo ilaahayow shay aan kugu xuso oo kugu baryo ibar buu yihi nabiyullaahi muusa baa saa ilaahay weydiistay subxaanahu watacaala qaala wuxuu yidhi qul waxaad tidhaahdaa allah wuxuu ku yidhi muuse qul waxaad tidhahdaa yaa muusa muusow laa ilaaha mid xaq lagu caabudo ma jiro ila allahu alla mooye hadalkaa dheh buu kuyii yani kalimatu tawxiid waay qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi muusa calayhi salaam yaa rabbi waxoogaagu yaro saluugayo in loo badiyo waxaan dadku la wadaagin buu rabay qaala wuxuu yihi yaa rabbi rabbigayo kullu cibaadika addoommadaadoo dhan yaquuluuna way leeyihiin haada taas cid walba laa ilaaha ila allahu way leedahay ee anigu waxaan rabaa wax ka weyn wax ka fiican baan rabaa oo kugu xuso oo kugu ammaano aan kugu baryo qaala wuxuu yihi rabbi subxaana watacaala yaa muusa muusow low ana asamaawaati sabca toddobada samo iyo wacaamirahunna in alla inta ku dhex noole camire hayri oo aan ani ahayn ani markii laga reebo wlradiina iyo iyo wlaraadiina sabca iyo toddobada dhul fii kifatin haddii kafad la saaro haddii toddobada dhul iyo toddobada cid iyo inta camilayse ku dhexnool aniga marka layga reebo intooda haddii kafad laysla saaro walaa ilaaha ila allahuna fii kifatin iyadana haddii kafad la saaro laa ilaha ila allahuna kafad la saaro lamaalat way la liici lahayd laa ilaha ila allah bihinna samaawaadka iyo dhulalka iyo inta ku dhex noolba waxaa la liici lahayd oo ka rajaxmi lahayd laa ilaha ila allahu baa ka rajaxmi lahayd rawa ibnu xibaan baa wariya xadiidka wlxaakim wasaxaxahu saxiixuu ka dhiga xadiidka waxaynu ku dhex jirnay laa ilaha ila allahu ajriga iyo fadliga ay leedahay waxaa nabiyullahi muusa ilaahay u weydiistay inuu siiyo ama uu sheego oo uu baro hadal uu ku ammaano oo wax ku weydiisto markaasuu ilahi subxana watacala wuxuu kuhi laa ilaha ila allah sidaa dhex markaasuu yihi ilahay addoommadoo dhan bay taasi ka dhaxaysaaye mid dheeraadan ariga rabaa wuxuu yihi muusaw samaawaadka toddobada ah iyo dhulalka toddobada ah iyo inta ku dhex nool haddii kafadla saaro laa ilaha ila allahuna la saaro waxaa ka xoog badnaan lahayd kafada laa ilaha ila allahu la saaray marka wax ka weynoo la keeni karo ma jiro afdalu maa qultu ana wanabiyuuna qablii laa ilaha ila allah waxa ugu fadli badan ee iyo nebiyadii iga horreeyeyba aan ku hadalaayo waa laa ilaha ila allah wax ka macno weyn ama ka miisaan weyn ama ka ajir badan oo la keeni karaayo ma uu jiro wy macnaheed waxaa kutusi sidoo kale xadiid lbiaaqa xadiidka caanka ku ah magaca xadiid lbiaaqa la yihahdaa xadiidkaasi wuxuu ahaa waxau nabigu sheegay salawatuli wasalaamu caleyh nin baa maalinta qiyaamada imaan doona waa xadiidku waa xadiid xasan ah markaasaa wuxuu la imaan doonaa markuu yimaado wax camal ah oo uu wataayo ma jiro markaasaa maxkamadda marka la hor keeno yaa waxaa la odhanayaa wax camal ah ood sheeganay ma jiraan waxaa loo soo saarayaa sagaal iyo sagaashan diiwaan oo sayi-aadkiisi iyo dembiyadiisu ka buuxaan markaasaa la dhihi akriso markaasaa waxaa markuu akristaa la dhihi wax haba yaraate ee lagu dul saaray ama lagugu duudsiyey oona la imaanin oo dusha lagaa saaray ma ku aragtay maya bu budhi mabay ku dulmiyeen malaaigtii wax kaa koraysay maya kulli waxay qoreen waa wax jira wax camalood sheegani oo wanaagsani ma jiraan ood la timid oo kafadan banaan ee liicsan lagu saaro markaasu wuxuu odhanaya ilah waxba ma xusuusni markaasaa rabbi subxaana watacala wuxuu ku odhanaya balaa agtallada waxaad ku leedahay camal aan lagaa duudsiyeynin markaasaa waxaa lasoo saarayaa bu nabigu uri salawatullahi wasalaamu calayhi bibaaqayan kaad yar markaasaa waxaa la saaraya kaadkaa waxaa ku qoran laa ilaaha ila allah ayaa ku qoran kaarkii yaraabaa waxaa la saarayaa kafadi kale kaarkii yaraabaa marka wuxuu ka xoog badnaanayaa miisaan ahaan kaga xoog badnaanaya sagaal iyo sagaashankii diiwaan buu ka xoog banaanaya waa xadiis nabiga naga sugan salawatullah waslamu caleyh laa ilaha ila allah marka wax la miisaan ah haba yaraatee maba jiraba macna saasaa layna baraya laakiin laa ilaha ila allah niri laa ilaha ila allah wey maxaa tahay halkaa ad isu fadhiiso laa ilaaha illa allah wax weyn loo sheegi laakiin laa ilaha ila allahu maxay tahay xaqiiqatuha maxay tahay maxay kaa doonaysaa maxay ku amraysaa ma kelimo afka laga yidhahdo keliya mise waa dhaqan buuxa oo shuruuday wadataa oo wax badan bay dabada ku jiidanaysaa oo adigoo dhan bay doonay inay kuu taliso waa wax taasaa u baahan inaad macnaa waxa weydiisid adigii inaad marka dib isugu foofto maxaad kala timid maxaase kaa maqan halkaa inaynu ku foofnaa loo baahanya aynu halkaa isweydiino can abi saciidin alkudriy can rasuuli lahi sal lay waslam qaala wuxuu yihi qaala muusa nabi muusa wuxuu yihi ya rabbi rabbi callimnii ibar shay-an wax ibar adkuruka oon kugu xuso oon kugu ammaano oo wa waadcuuka bihi aan kugu baryo wax kugu weydiisto qaala wuxuu yihi qul waxaad tidhahdaa yaa muusa muusa waxaad tidhahdaa laa ilaaha ila allah qaala wuxuu hi yaa rabbi rabbi kullu cibaadika adoom addoommadaado dhan yaquuluuna haadaa way leeyihiin kaas addoommado dhan buu ka dhexeeyaaye mid dheeraada isi wey qaala wuxu uhi yaa muusa muusow low ana asamaawaati haddii samooyinka asabca ee toddobada ah wa wacaamilahunna iyo inta camiraysa ee ku dhex nool hayrii oo aniga aan ahayn aniga marka laga reebo walaradiina iyo toddobada walaradiina iyo dhulalka dhe asabca ee toddobada ah intoodaa haddii fii kifatin ay kafa dhexdeed yihiin laa ilaaha ila allahu laa ilaha ila allahuna fii kifatin ay kafada kale ku jirto lamaalat wayla liici lahayd bihinna samaawaadka iyo dhulalka iyo inta ku dhex noolba laa ilaha ila allahu baa la liici lahayd oo ka xoog badnaan lahayd rawahu ibn xibaan baa wariye alxaakim wasaxaxahu walitirmidiy waxaa usugnaaday waxasanahu tirmidi xadiidka xasan buu ka dhigay can anasi wuxuu ka warinaya samictu rasuul lahi sal lay sl nabigaan maqlay buuli anas yaquulu isagoo nabigu le sal lay waslam qaala allahu tacaala ilahay baa wuxuu yidhi waa xadiisu lqudsi waay waa caasiista ilaahay uu nabigu ilaahay ka weyya subxaana watacaala xadiiqudsibaitanii aada ii timaadood ila kulanto laa tushriku adoon ii shariig yeelaynin oo wadaajinaynin bi aniga shay oo waxba aan ila wadaajinaynin la ataytuka waan kuula imaano waan ku siin biquraabihaa dhulka muggiisa wax dhaweeya maqfiratan oo dembi dhaaf saas wey dhulka muggii oo dembi ah haddaad ilaahay ula timaado laakiin aad tawxiid la timaado laa ilaaha ila allah adoo xaqiijiyey ilaahayna cid kale aan garab dhigaynin haddaad mabda la timaado dhulka mugdii oo dembiye ooba watana aad ku garab wadana la timaadaan kuwa waa lagu dhaafi baa laleeya subxana wa tacala igu dhig aniga taa inaan kuu dhaafo laakiin maxaa lagaga baaye altawxiid wa cadamu lishraaki maca allahi hayrah ilaahay inaadan cid kaleeto wax la wadaajinin ta lagaa geli waa taa ilahay wuu kuu dhaafi wixii kaleeto marka saas marka waataan sheegnayo waa in qalbiga iyo carabka iyo xubnaha kulligood laa ilaha illa allah waa inay fuliyaano si wada jira ay u wada qaataan wy macana saasay marka ku noqon kartaa in wax alla wixii dembiga addoonka uu leeyihi ay tirtirto ilahay uu ku dhaafo subxaana wa tacala qaala llahu ilahi wuxu uhi tacala kora ya bna aadam ina aadamow low ataytanii haddaad iila timaado biquraabi lardi dhulka muggii ama dhulka muggii wax dhaweeya khataayaa oo gafafyaal iyo dembiye ah uma laqiitanii markaa kadibna aada ila kulanto laa tushriku yani dhimashada kadib waay laa tushriku adoo wadaajinaynin bi aniga shay oo waxba ani la wadaajinayn shardiga ugu adagkaa wey waa shardi culus ballanta ilaahay waxay ku xidhan tahay shardiga uma laqiitanii laa tushriku bilbii shay-a shardiga adigu isku dayraa taxqiijiso saa daraadeed waxay keenaysaa sidii saxaabadaba nabigu sal ly waslam markii aayaddan hadda soo marinay marba haddaad maqasho meesha shirki baa ku jira waxoogaa yaroo mudutuul shirki baa ka muuqata haddaad maqasho carab xataa hadii laisku qabsado ood noqosho culimado isku haysto qaarna leeyi war meesha shirki weeyaan diinta lagaga baxa meesha qaarna ay war diinta lagagama baxe waa tawxiido waa fiicanta cara adigu cararka xaggeeda unjino ila waxaa yani waxa wa xaqiiqadu ay tahay diinta in ixtiyaad loo qaato sidiisaba yani khayr wax kuma yeeleen shar utoo kaan wey shar iska jir meeshan baa shirki kasoo socda haddii la yidhahda ka carar inta aad ka carari karto ha ku dhawaado ha laisku haysaysto culimada isku khilkhilaafeenoo ninkiisa haysa haysaysto laakiin adigu macnaha lafahaaga badbaadi wey mana saasaa la doonaya inaad macnaha waxa w meel alla meesha wax ka imaan karaan aad ka cararto la waan kuula imaanay haddaad arrinkaa kasoo baxdood la timaado biquraabiha dhulka mugii wax dhaweeya makfiratan oo dambi dhaafa ayaan kuula imaanaya saasaan anigana kusiinaya ayuu alla leeyahay subxana wa tacaala fiihi masaa'il baabka aan soo marnay masaa'il dhowraa ku jira alula masalada koobaad waxa weeye sacatu fadli illah ilahay fadligiisa sida uu ballaaran yahay naxariista ilahay subxaana watacala say u ballaaranta maxaa yeelay ilahay subxaana watacaala hadduu addoonkiisa tawxiid hadduu la yimaado wixii dembi aan u dhaafayno waa naxariis aada u ballaaranay athaaniyatu masalada labaad waxa weeye kasratu sawaabi tawxiid tawxiidka abaalgudkiisa iyo sawaabkiisa iyo ajrigiisa badnaanshaha uu badan yahay cinda allahi ilahay agtiisa tawxiidka siduu u ajri badan yahay iyo abaalgudkiisa ayay kutusi ahaalisatu midda saddexaad waxa wey takfiiruhu tawxiidka tirtiridiisa uu tirtirayo maca dalika ajirka iyadoo laga helayo lidunuubi dunuubtoo dhan uu tirtirayo laba arrimoodoo waaweyn baa tawxiidka lagu gaadha ajriga iyo abaalgud weyno jannada ilaahay kow ay ka tahay waa lagu helaa iyo ridihii dembi wixii aada gashayna waa laysugu dhaafaa cadaabna waa lagaga badbaadaa waxa ka weyna la raadi maxay taa so intaan maa intaynu raadinayna alraabicatu masalada afraadi waxa weye tafsiru laaya aayaddii oo la fasiro wey allatii aayaddaasoo fii suurati lancaam ku jirta waa midaynu soo marnay aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum biulmin aayaddaa tafsiirkeeda alkhaamisatu masalada shanaadi waxa weeye ta'mal u fiirso alhamsa shanta u fiirso allawaati shantaasoo fii xadiidi cubaada xadiidkii cubaada kusoo arooray shantaa bal waxoogaa isdultaag oo bal qalbigaaga iyo maskaxdaada ku celceli shantaasi waa shantii man shahida an laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah waa ta koobaad wa ana muxamadan cabduhu warasuuluhu waa talabaad ilahay keligii la qiro nabi maxamedo rasuulnimo loo qiro addoonnimo nabi ciise oo loo qiro addoonnimo iyo rasuulnimo iyo kelime ilahay iyo ruux xagga ilahay ka jannada oo loo la ogolaado iyo naartoo la ogolaado marka waa shan arrimood waa tirar waaweynadisatu midda lixaad idaa jamaca baynahu wa bayna xadiidi citbaan xadiidkaa hore iyo xadiidkii citbaan haddaad isu geyso wamaa bacdahu iyo xadiidkii citbaan wixii ka dambeeyey tabayana laka waxaa ku cadaani macnaa qawlihi laa ilaha ila allah wa tabayana laka waxaa kaloo ku cadaan khata'u lmaqruuriin dadka kadsoon ee la kediyey ee shaydaan uu kediyey gafka ay ku jiraanna way ku cadaani macnaa waxa weye xadiidkii ugu horreeye lahaa man shahida an laa ilaha ila allah wa ana muxamada rasuululah shahaadada ilaaqay markii intaad axaadiistii kale u geyso ee yabtaqii bidalika wajha allah shuruudda ku xidhaysay kuwaa markaad isu geyso waxaa kuu soo baxayo oo si buuxda aada u fahmi laa ilaha ila allah macnahodaad fahmi waxaa kalood garani dadka kadsoon oo shirkiyaadka ku dhex jira oo qubuurta dul ictikaafsan oo amwaada baryaya oo ilaahay keyrkii u yeelanaya oo awliyadood u yeelanaya kuwaas oo shaydaan kadiyey gabka ay ku jiraanna waad garan oo waxaa kadiyey waxa weeye laa ilaaha ila allah marba haddaad afka ka leedahay maba gaaloobi kartaaba saas wy saan idinsoo sheeg mabdau murjia wey murjiada waxay qabaan ruux hadduu afka laa ilaha ila allah uu ka leeyahay nawaaqidu tawxiid inuusan la imaan karin oo tawxiidkiisu uusan jabi karin oo tawxiidka uusan buri karin oo islaamka ka bixi karin saasay qabaan waa mabda aadu khaldo wey asaabicatu masalada toddobaadi waxa weeye atanbiihu baraarujin dadka lagu baraarujiyo lishari shardigii lagu baraarujiyo fii xadiidi citbaan kusoo arooray shardigaasi waa kii ahaa yabtaqi bidalika wajh allah aylah daraadi ula jeeda ahaaminatu masalada sideedaadi waxa weye kownu lambiya nebiyada ahaanshahooda ay yihiin yaxtaajuuna kuwa u baahan litanbiihi baraarujin lagu baraarujiyo calaa fadli laa ilaha ila allah laa ilaha ila llahu fadligay leedahay laa ilaha ila allahu fadligay leedahay in laysku baraarujiyo caamada keliya uma baahnee xataa waxaa u baahan nebiyada ilaahay baa u baahan soo nabiyullaahi muuse maahe ahayn ululcazmi buu ku jiraa shanta rususha ugu fadli badan buu ku jiraa haddana ilahay wuxuu barayaa subxaana watacaala laa ilaha ila allahu fadligeedaa la baraya inaynu khaldanaha firan marka markaan leenahay laa ilaha ila allahu un baa laleeyahay ma haddaa tawxiidkana loo naqinayo tawxiidka hadda lala bari ma islaamnimadaanu soo gala gaala miyaan mahay war laa ilaha ila allah waxaa la baraya nabiyullahi muusa calayhi salaam xagee joognaa inagu cilmigeenu maba dhamaanaba nihaayo ma leh bad aan laga bixi karin wey laa ilaha illa allah cilmigeeda sidaa daraaddeed mar walba inaad dul taagnaato aada barato sharceeda qaadato dhegaysato waa waajib waay saas ataasicatu midda sagaalaadi waxa wey masalada sagaalaad atanbiihu baraarujin laysku baraarujiyo lirujaxaaniha rajaxnaanta ay ka rajaxan tahay bijamiici lmakhluuqaat makhluuqaadkoo dhan ay ka xoog badan tahayo ka culus tahay laa ilaha illa la waa ka culus maca ana kaiirin iyadoo ay jirto haddana in badan oo minman yaquuluhaa dadka odhanaya ka mid a inuu fududaan doono miisaanu miisaankiisu inuu fududaan doono oonsay isu qaban sodadda oo muslimiin a ah miisaankoodu fududaan maayo laa ilaha illa allahu nabi wataala ogow oo waxaa xoog badnaanaya dankii dembiyadaa xoog badnaanaya oo laa ilaha ila allahu di samaawaat iyo dhulalka iyo inta ku dhex noolba ka xoog badatay xaggay jirtaa waba wataay ma wax tarto waa laa ilaha ila allahu sida kurtumada looga gurahay oo loo jafeeyey oo loo dhaawacayo oo dhiigga looga keenaayo sakaraada wey saas laa ilaha illa allahu buuxda maa laa ilaha illa allahu buuxda hadduu la imaan lahaa shaki kuma jiro wax alla waxa kale uu la yimid oo dhan iyo samaawaadka iyo dhulka iyo inay ka rajax mileen laakiin bahal sakaraad oo firqsan oo siduu u jafaayo dambiye ugu garaacayo wax yaroo ka soo haray yuu la yimid wey macnada saas weyaan alcaashiratu mas'alada tobnaad waxa weeye annasu nas iyo cadayn laysu cadeeyo calaa ana alaraadiina dhulalku sabcun toddoba inay yihiin ka samaawaati sida samaawaadkao kale yani waxay muujinaysaa dhulalku waa toddoba waxaan ujeedaa samaawaatku waa toddoba sidoo kale dhulkuna waa toddoba sida aayaddii kusoo arortay fi suurati waxay ahayd ida jaaka almunaafiquun soo ma wa min alardi milahunna saas way maana wamin alardi milahuna samaawaadku waa toddoba dhulankuna waa toddoba saasuu xadiidku cadaynaya aayadaasu markaa kacaya laakiin waxaa la dhihi karaa culimada qaar kamid a ah ay yidhahdaan samaawaadka toddobada ah way kala qaadqaadan yihiinoo isma haystaan laakiin dhulka toddobadiisu way is haystaan bay culimadu ay yidhahdaan qaar ka mid a ah. alxaadiyatu cashara kow iyo tobanaadi waxa wey masalada kow iyo tobnaad ana lahuna samaawaadkiiyo dhulalka intuba inay leeyihiin cumaaran dad camira cumaarta waxaa laga wadaa dadka ku dhex nool ee ka shaqaysanaya ee khayrka kula imaanaya ee camilaya la yidhahda maanaa buuxinaya ahaamina athaaniyata cashara ta sideed iyo tobnaadi ta labiyo waxa weeye isbaatu sifaati ilaahay sifooyinkiisa oo la sugo khilaafan garab marid aan garab marayno lilashcariyati ashcariyada aan garab marayno ilaahay oo sifaatkiisa loo ogolaado oo loo sugo taana waxaan ku garab maraynaa oon ku diidaynaa nimanka la yidhahda ashaairada madhabka ashcariga oo sifadaa xaggan kusoo marnay yabtaqi bidalika wajh allah halkaasaan kusoo marnay sifatu wajhi oo ilaahay uu leeyahay subxaana wa tacaala ashaairadu waa madhabka muctaqad ahaan soomaalidu ay u badnayd waana madhab ka mid ah madaahibta ka baxday manhajkii salafka waxaana ta'siiskeeda lahaa abulxasan alashcari oo taqriiban qarnigii saddexaad aakhirkiisa qarnigii afraad buu noolaa qarnigii afraad wax ka horreeyay ashcariya layihahda lama aqoonin saxaabadu ashaacira mayna ahayn taabiciintuna ashaacira maynan ahayn imaamu maalik iyo shaafici iyo abu xaniife iyo awsaaci iyo thawri iyo ashaacira mayna ahayn ashcariyadu waa mabda gadaal ka yimid gadaal ha ka yimaadee marka la raad qaado wuxuu salka ku hayaa muctazilada iyo nimankii jahmiyada la odhan jiray maxaa yeele abuxasan alashcari oo ninka muasiska madhabka wuxuu soo maray dhowr marxalo marxaladiisii koowaad wuxuu ahaan jiray muctazili nin ay qaraabo ahaayeen oo jubaa'i la odhan jiray oo mutafalsif ahaayo muctazili aha weynaaday ayuu wuxuu ahaa ardi u ahaa madhabkii muctazilada marka waa la qumane waayo waa isbedelay wax badan buu ka tegey qolo kullaabiye la yidhaahdo oo waxoogaa madhabkii muctasiladana kasoo tegay dhexdana ku banjaray ayuu waxoogaa haddana la joogay madhabkaasu haddana kasoo intiqaalay wuxuu usoo intiqaalay madhabka la yidhahda ashcariyada ashcariyadiiyo kullaabiyadu wax badan kuma kala gedisana kullaabiyada iyo ashcariyada iyo maaturidiyadu way isku dadhow yihin madhabkaana wuu ka tegay oo aakhirkiisii wuxuu ku geeriyooday madhabkii salafka saxaabada iyo taabiciinta iyo aimatu salaf oo imaamu shaafici iyo qeyrkooda madhabkoodii oo ahaa ilaahay subxaana watacaala sifo walba oo kitaabkiisa uu ku sheegay ama xadiista nabiga ku kutuba salawatulli waslamu calayhi in loo daayo oo aan la leexinin loona diidin haddana isla markaasaan soo sheegnayba aan la odhanin ilaahay sifaatkiisa iyo tilmaamihiisu kuwa addoommada u egyihiin labaduba gaalnimo wey ilaahay oo sifaatkiisa loo diido la leexiyeyna waa gaalnimo ilaahay oo la yidhaahdo sifadaasuu leeyahay ta addoommadayna la mid tahayna waa gaalimiyo kufri waay manhajka salafkuna in la daayo haddana ilaahay laga tansiihiyo tashbiiha makhluuqaad taas wey macana marka qolada shaacirada ah ayaa khilaafaynaa ayagu sifaadka ma wada diidaan weliba waxaa la yidhahdaa markay firaqu doodayaan oo laysu yimaado geedka laysdaro qolyaha ugu daciifsan way baabu sifaat marka la yidhahdo maxaa yeelay ifaadkiibay qaybiyeenoo mugnana muctaziladu sifo iyo iyo magaca toona ilahay uga ogola subxana wa tacala meel cad bay mareen ahlusunna waljamaaca iyo salafkuna waxay qabaan ilaahay subxaana wa tacaala sifaadkiisa oo dhan in loo daayo meel cad bay mareen laakiin iyagu intay kala dhex galeen baa waxay yidhahdeen ilaahay intaana ha loo soo reebo intaana ha loo diido oo maxaad ku kala qaadeen halka unbaa loo dhex fadhiistay lafdhuun gashay bay ku noqotay war maxaad toddobadan kusoo reebteen inta kalena ilahay ugu diideen ama xagga raacdaan ama xagga raac muctasilada markay doonaan baa waxay dhihi jireen warba ama ama nagana soo raac ama nimankaa mujasimada la yidhaha mujasimada ay u yaqaanaan salafka mujasima iyo mushabiha iyo waxaasay odhan jireen ama mujasimada raaca ama annagana soo raaca laakiin laba reer dhexdood inaad baridaan wax soo ma oran jirin marka madhabkaasi waa madhab laga guuray xataa ninkii muasiskiisa baa ka guura abulxasan alashcari ah inuu ka guurayna kutubtiisii dambe o dhan baa alibana usul diyan kitaabkiisa macnaa alibana oo uu ku cadeeyey inuu madhabkii imaamu axmed uu ku laabtay sida kitaabkiisa sidoo kaleeto maqaalaat lashcariyiin waxaa ka laabtay sidoo kaleeto fuxuulu madhab alashcari raggii ugu waaweynaa ee madhabka ashcariyada ee falsafiyiinta ah ee kalaamiyiinta ah kulli waa ka laabteen markay ku daaleen waxaa kamid a alghazali waxaa kamid a fakruraazi waxaa ka mid a ninkii la odhan jiray macnaha laalmxu laalaka imaahan bakillani abubakr albakillani raggaasaa raggii ugu waaweyna ah juwayni waa ka wada xareen oo way ka tageen meel wuxuu gaadhay dariiq masduud ah ayuu gaadhay oo sidii usii waday baa macnaha waxa weyaan meelixdaa lagu gaadhay marka madhabkaasaan khilaafaynayo ka ugu fiican ilahay sifaadkiisa loo daayo subxaana watacaala iyadoon cidna lagu tashbiihinin waa kitaabka iyo sunada iyo manhajkii salkusay kutusayaan athaalifatu cashara ta saddex iyo tobnaad waxa weeye anaka adigu idaa carabta haddaad garato haddaad garatood fahanto xadiida anasin xadiidkii anase inuu ugu dambeeyey carabta waxaad garanay ana qawlahu orahdiisii nabigu uu yihi fi xadiidi citbaan faina allaha xarama cala annaari man qaala laa ilaha ila allah yabtaqi bidalika wajha allah anahu taraka shirka ana tarka shirki miya ana mise anahu ana yuu qoraya inahu miya hala-aan yuu qoraya hala-aan ha uu ka tegi sama saasaa fiican hada in laga tagaa fiican oo waxay noqonaysaa xadiidkii xitbaan fa ina allaha xarama cala annaari man qaala laa ilaha illa allah yabtaqi bidalika wajha allah ana tarka shirki shirkiga oo laga tagaayo laysa inuusan ahayn qawlaha kelimatu tawxiidka oo lagu hadlo bilisaani carabka lagaga hadla saas maa macnaha waxawy shirkiga ka tegitaankiisa inaysan ahayn kelimadoo afka lagaga hadlo ee markaad afka kaga hadasho kadib loo baahan yahay inaad wax alla wixii shirkiyaada ka tagto saasuu kutusi labada xadiid markaad sugeysa waxaa kaloo la dhihi karaa hadii in la waa suurtagal waxaa la dhihi karaa inahu isagu taraka wuxuu ka tegey ashirka shirkigibuu ka tegey ama inahu tarku shirki shirkigii oo laga tegay wey laysa mana ahaanin qawluhaa odhahdeeda kelimadoo laga yidhahda bilisaani waxooga qanina baa ku yari jirta araabicatu cashra ta afariyo tobnaadi maslada afariyo tobnaad waxa weeye ta'amal bal u fiirso aljamca kulmin la kulmiyey bayna kawni ciisa ciise ahaanshihiisa iyo muxamedin muxamed ahaanshihiisa labadooduba ahaanshaha ay yihiin cabdayallah allah labadii adoone alleh wa rasuulayhi iyo labadoodii rasul labadiisii rasuul bal ugu sida laysuu geeyo mid walba ilaahay ugu tilmaamay inuu yahay rasuul haddana adoon uu yahay bal taana aada u dul istaago ufiirsa wey alkhaamisata casharata shan iyo tobnaadi waxa weeye macrifatu ikhtisaasi ciisa ciise ku goonyeelidda lagu goonyeelay oo la barto bikownihi ahaanshihiisa lagu goolyeelay kelimat allah ilahay kelimadiisa uu yahay ciise goolyeelidda lagu goolyeelay kelimo ilaahay inuu yahay oo baratana ayadana meesha ku jirta waa masalada kale wey oo maxaa loogu gooni goolyeelay kelimatullah addoommaduba waa kelimadii ilahay bay wada yihiin saasaa laga daran oo waxaa loogu gooni yeelay ahmiyad gooni ah iyo isagoo sabab la-aan ilaahay subxaana wa tacala uu abuuray kelimatu kun biduuni sababin buu ilahay ku abuuray subxana watacaala ayib asaadisata casharata lixi tobnaad waxa wey macrifatu kuni kawnihi in la barto ahaanshaha uu nabiyullaahi ciise uu yahay ruuxan ruux oo minhu xagga ilahay ka timid ruux xagga ilahay ka timid inuu yahay oo iyadana la barto ayaa iyadana masalada kale ku jirta abaabkeena asaabicata casharata toddobiya tobnaad waxa weeye macrifatu fadli liimaan rumayn la rumeeyo biljannati jannada la rumeeyo wanaari naarta la rumeeyo fadliga ay leedahay oo la bartaa iyadana ku jirta fadliga ay leedahay jannada iyo naarta la rumeeyo fadliga ay leedahay baa iyadana oo la bartaa ku jirta athaaminata casharata sideed tobanaad waxa wey macrifatu qawlihi cala ma kana min alcamal calaa ma kana min alcam camali oo xadiidka ugu dambeeyey oo iyadana macnaheedii waxa loola jeedo la barta iyadana way ku jirtaa oo calaa maa kana min alcamal waxa weye ama camal xun camalkuu la wuxuu dooni ka ahaado ha xumaado ha ficnaado ha yaraado ha badnaado ilahi subxana wa tacala jannuge ama jannada wuxuu ku gelayaa oo uu meel wanaagsan ama meel soki ku gaadhayaa calaa maa kaana min alcamal camalku la yimid unbaa jannada darajada uu ku helaya ay ku xidhanta saana culamada qaar baa odhanay ataasicata casharaata sagaaliyo tobnaad waxa weeye macrifatu ana almiisaana barasho la barto iyo garasho la garto ana almiisaana miisaanka lahu miisaanka inuu usugnaaday kifatan laba kafadood inuu miisaanku leeyahy miisaanka aakhara acmaasha lagu miisaamayo fa ama man taqulat mawaaziinuhu faama man aama man khafat mawaasiinu miisaankaasi waa miisaan xaqiiqi ah oo maalinta aakhare inta la keeno laba kafadood oo xaqiiqi uu leeyahy markaasaa midna acmaashu xumayd baa la saari midna acmaashu wan wanaagsanid baa la saaraya ee wax macnawi ah ma aha saasuu xadiidku kutus alcishruuna faa-iidada labaatanaadi waxa weeye macrifatu dikri lwajhi wejiga ilaahay sheegidda la sheegay oo iyadana la barto ilaahay subxaana wa tacala weji waa sifadii koobaad rabbi subxaana wa weji buu leeyahy wejigiisuna wejiga addoommada uma eka weji u qalma oo iyo cadamadiisa u dhigma oo isaga laa buu ilahay leeyahay subxana wa tacala war intaa haddii lagu gaabsado yaa wax la yeelay ma cidbaa wax loo dhigo ilah meel lagaga dhacay subxana wa weji isaga u qalmo ilah leeyahay subxana wa tacala marnaba fahamkaaga ha la soo aadin weji buu ilaahay leeyahay marka lagu yidhaahdo inaad addoommadiisa la soo abaarto taasa qiyaaskaasaa khalad ah caqligaagaba inay kusoo dhacdiiyo qalbigaaga khalada marka horeba in aad tidhaahdo ilaahay weji buu sheegay haddaan wejigaa meel loo yeelin oo la leexininna addoommada wejigoodii buu u ekaani oo weji indhale oo afle oo carable baa meeshii soo bixi oo ilaahay iyo addoom zeebti soo doonatay marka horeba soo khalad maa qiyaaskaasa marka horeba khalad waana meesha keentay inay firaqda khaldantay ay ku khaldamaan runtii intooda badan niyad sami baa haysay iyo ikhlaas oo ilaahay subxaana watacaala xumaan ka fogeeya oo nazaha niyadaasay ku khaldameen khaladkuna meeshuu ku galay ka galay ugu horreysa waxay ahayd ilaahay iyo addoomadiisa isla soo doondoonba marka hore sifadii ilaahay lahaa ee isu sheegay ama nebigiisa u sheegay unbaa waxay la noqotay uun hadday sugaan inay tii addoomadoo kale noqon wartaasoo kale maa ilaahay carshigiisuu ka sarreeya haddii la yidhahdo meel buu ku fadhiyaa maa ilaahay weji buu leeya hadii la yidhahdo wejiga addoomada maa gacan buu leeya hadii la yidhahdo gacmaha addoomada maa faruu leeya hadii sida xadiis nabiga kusoo artay salawatullahi waslamu aleyh faraha addoommadoo kale ma waa kuwa isaga u dhigma qaarkay u yaalaanna maba geli karnaba mana garanayn intaasayna ku gaabsan laakiin xadiidkiiyo qur-aanku intay sheegeen waynu sheegi waanan sugaynaa nebiga salawatullhi waslamu aleyh saxaabadii iyo salafkii iyo culimadii waaweynaa iyo aimatu larbaca yaynu kaga dayanaynaa insha allahu tacala meel cidaan ma taagnin laf ama toogin kuma haynin hada wabilahi tawfiiq sal allahu waslam ala nabiyina mxamedi wala alihi wasaxbi wasalam darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh